bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhraf الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wclى alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqolsoddoniyo-sagaalaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin salى اllah عalayh wali wslm kitaab اladkaar wuxuu kitaab yahay xusidii ilaahay subxaanaه wa tacala aladkaar waa jamcu dikrin adkaarku waa wadartii waaxidka la yidhahdo dikir dikrigu markay adkaartu waa dhowr qaybood marka laga eego xagga xugumka dikri waajib ah iyo dikri sunno u qaybsamaa adkaarta waajibada waxaa ka mida shahaadateynka ka qur-aanka qaybaha lagu tukadaa ka mida adkaarta soomka iyo salaadaha raaca qaybo ka mida ama dhaxdhaca ka mida xajka oo kale adkaar gasha kamida mida adkaartu marka xagga xukumka qayb waajiba ah, iyo qayb sunnaa ayay u qaybsantaa xagga xilliga iyo waqtiga marka laga eegana adkaar mutlaqa iyo adkaar muqayada ayaa loo qaybiyaa waxaana laga wadaa adkaar mutlaqoo xilli walba la yimaado ay wanaagsan tahay iyo adkaar sharcigu uu sheegay xilli gooni ah in la akhriyo sida adkaarta weysada midda salaada midda maxaanku dhahdaa salaada gadaasheeda gudaheeda midda galabka midda aroorta midda xilliga la seexanayo midda xilliga waagu uu baryo iyo gabalku markuu dhaco kale marka adkaar muqayada biwaqti mucayanin aw bificlin mucayan iyo adkaar mutlaqa ah ayaa loo qaybshaa xagga xukumkana waynu soo sheegnay fadligiisii iyo adilada ku timidna imaamkaaba qaadaa dhigi doono waxaa weeye minhaaj lama xanta weeye baabu fadli dikri waalxai calayhi wuxuu baab yahay dikriga iyo xuska ilaahay fadliga uu leeyahay qiimaha uu leeyahay iyo walxahi calayhi in laysku caraabiyo ama laysku booriyo adilada ku timid qaala allahu tabaaraka wa tacaala waladikru llaahi akbar dikriga ilaahay baa wax walba ka weyn waladikru llaahi ilaahay xusidiisoo la xuso yaa akbaru ka weyn min kulli shay shay walba ood gacanta ku haysaan ama adduunyada aad ku dhaqantaan ilaahay xuskiisaa ka weyn waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa ilaahay subxaanahu wa tacaala xusida aad xusaysaan iyo miduu asagoo idin xuso tiisaa weyn idinku ad xusaysaan subxaanahu wa wala waladikru llaahi baa akbaru min dikrikum lah sheegidda alla aad sheegaysa idinku aad xusaysaan markaad rabbi xustaan xusida asagoo idin xusahaya malaa'igta idinku ag sheegayo hadalkiina uu soo qaaday ayaa ka weyntiinna macnahaasna waa macno si wanaagsan ee culammada qaarkood u xoojiyaa wa qaala allahu tabaaraka wa tacaala fadkuruunii adkurkum ixusa waan idin xusaya washkuruu lii walaa takfuruun wa qaala allahu tabaaraka wa tacaala wadkur rabbaka nabi allow waxaa li rabbigaa xus fii nafsika nafaanta ay siran naftaada ku xuswaama fii qalbika min sariirati qalbiga ka xusu markaad rabbi xusayso qalbigaada iyo carabkaadu waa inay wada socdaan tadarucan khuduuc darteed u xus tadarucan ay tadallulan wa khuduucan wa tawaaducan yani waa mansuubun cala alciliya mafcuul liajli aad dhihi jirteenoo kale weeye taa haddii la yidhaahda xaalana waa laga dhigaa dhib ma lagu nasbiyay imaa liltacliil wa ima lilxaal wadkur rabbaka rabbigaa xus nebi maxamedow fii nafsika naftaada ka xus oo si hoose u xus oo adugu qalbigaad alla ku xusuuso tadarucan iskkhushuucin darteed uduloobid rabbi aad iyo iyo wakhiifatan wa khawfan minhu cabsi aad ka cabsanayso waa haddii markaa laga dhigo tacliilkii amaa xaalo waa maxay tadarucan ay mutadarican adoo rabbi u hogaansamayo isu miskiimanayo u khuduucaya wakhiifatan wa khaa'ifan minhu kana cabsanaya labaduba way bannaan tahay wa duuna aljahri wa mutakaliman bikalaamin duuna aljahr adoo ilaahay ku xusahaya hadal aan aad iyo aad u sarraynin wa mutakaliman bikalaamin duuna aljahri ka sokeeya dhawaaqa min alqowli weedha xaggeeda bilquduwi aroorti iyo wal galbaha jamcu asiilin waa niska dambe walaa takun ha noqon nabi allow min alkhaafiliina kuwa halmaadsan xuska ilaahay hadalku innagu inoo dhacaaya oo waxaa la doonaya rabbi markaad xusayso inaad niyadiiyo qalbiga ka xusto carabkuna uu niyadiiyo qalbiga xoojiyo xusidaad rabbi xusaysana waa in ay tahay ilaahay ukhuduucid iyo uduloobid darteed iyo cabsi aad ka cabsanayso xagga qaabka codaan dheerayn xaggana aan sir ahayn alla ku xusuweeye nis dambe iyo nis horeba ilaahayna ha halmaami wa qaala allahu tabaaraka wa tacala wadkuru allaha dikran kaiira lacalakum ya ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fiatan fahbutuu wadkuru allaha kaiira lacalakum tuflixuun ayadahaad soo marteen in badan xusa xuska rabbi wuxuu idiin keenaya inaad guulaysataan aakhriya adduunba wa qaala tacaala ina almuslimiina wاlmuslimaat ilaa qowlihi tacaala kuwa alle u hogaansamee labka ah iyo kuwa rabbi isu dhiibee dumarka ah ee dhadega ah ilaa qowlihi tacaala wadaakiriin lah kaiiran waa la sii waday muminiintii qaanitiintii khaashiciintii saadiqiintii saa'imiintii waxaa lagu dambaysiiyey wlxaafidiina wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat waxaa kaloo nabi allow ummaddu u sheegtaa wanaagooda ragga ilaahay in badan xusi iyo dumarka ilaahay in badan xusa maxaa alla rabbi ugu talagalay acadd allaahu lahum makhfiratan rabbi wuxuu u diyaargareeyey lab iyo dhadig baa ilaahay in badan xusay makhfiro weyn iyo wa ajran cadiima ajir weyn dembidhaaf weyn iyo waxay leeyihiin iyo abaalmarin aad iyo aad u ballaaran wa qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha kuwa alliya rasuulba rumeeyayow ilaahay xusa dikran xusid kaiiran fara badan wasabbixuu ilaahay hufa oo tahiroo ceebta iyo wixii lagu sheegay gaala ku sheegeen rabbi ka takoora bukratan niska hore iyo wa niska dambaba wal-aayaatu fi lbaabi aayadaha ku yimid baabka ilaahay in la xusaa kaiiratun way badan tahay macluumatun waa la yaqaanaa dikrigu waa dhowr qaybood dikrun bilqalbi wadikrun billisaani wadikrun biljawaarix marka la eega meeshuu ka dhacahayo xukumkiisu waa labuu noqdaa sunno iyo waajib xagga wakhtigiisu mutlaq iyo muqayad buu noqdaa xagga meeshuu ka dhaco qalbiga carabka iyo adimadu ka dhaca dikriga ictibaarka lee u qiimo badanna waa dikriga qalbiga ka dhaca ee ilaahay aayaadkiisa aad duuxdo eed ku fikirto eed tadaburto ee aad iyo aad inaad ilaahay ku cibro qaato makhluuqaadka xikamka iyo cajaa'ibta dhex yaalla culaysyada aakhariya adduuniya rabbi uu kaa badbaadiyey inaad nicamkii ilaahay masaa'ibta maqaadirta howlahaas iyo makhluuqaadka aayaadka kowniga aafaaqiga kuwa anfusiga intuba aad ku fikirto ayaa marka dikriga midka u weyna walidalika wadaadduhu waxay isku dhaafeen dikriga lisaaniga iyo tafakurka qalbiga keebaa fadli badan waxaa loo badan yahay midka qalbiga uu xoog badan yahay oo fadli badan yahay maxaa yeelay dikri iyo xusid alloon qalbi iyo niya la soconin ciyaar weeye asagaaba dembi noqonayo u baahan in laga toobadkeeno marka ayada ah marka dikri haddii la idlaaqo wuxuu ku dhacaa dikriga lisaaniga ee maca alqalbi ah maca alqalbi ilahay inaad ku xuusto shaygaad rabbi ku xuusay sidii aad akhrinaysan macnihiisa aad dhuuxayso ood garanayso haddii shay aad macnihiisa aadan garanaynin aad rabbi ku xusayso dikri noqon maayo sida asalka ah ma noqonayo marka laga soo reebo qur'aanka adkaartu waxaa la rabaa shayga macnihiisa in la garto walidaalika fuqada waxay isku raaceen oon muran aysan ka qabin hadduu ruuxu yidhahda bictu washtaraytu waan ku furay waan iibsaday waan guursaday uu yidhaahdo erayadaa macnahoodana uusan garanin ruuxa asagaa falaa cibrata lahu waxba laga soo qaadi maayo ninaan af carabiga aqoonin badhay kafartu billaah allaqtu imra'atii buu idhi gabadhi baan guursaday gabadhaydii baan kuu guuriyey af carabi buu ku yidhi carabi baranaya mana yaqaano maxaa laga soo qaadaya weedhan oo ku hadlay inuu u qasday inuu ku hadlo hadduusan macnaheedii garanaynin wax xugum oy leedahay ma jiraan gurigaygii baan kaa iibiyey waan kaa gatay buu macnihi ma garanayo bictu ishtaraytu midna ma garanayo macno ma laha shayga marka dikriga ah waa inaad macnihiisa garanayso haddii kale dikri noqon maayo dikriga marka la idlaaqo waa midka carabka ka dhacee macnihiisa inaad garanayso qalbigaadan uu xaadirka yahay ee jooga aadan ahayn midka fikirka iyo tadaburka iyo ictibaarka iyo muraaqabada rabbigay ah ayadu taas maqaam iyo xaalaa la yidhaahdaa waa ka duwan tahay amaa dikriga ilaahay la xuso biljawaarix waa salaadaha iyo soonka iyo xajka iyo acmaasha aad la imanaysa sadaqaadka ee fal iyo adin lagu sameeyo kuwa marka waa dikri min xayu lilaaq marka kor laga qabto laakiin curfiga khaaskae sharcigaa ah, haddii dikra ilaaqo waa dikra lisaani maca xuduuri اlqalbi baa loo jeeda wcan abi hurata radi allahu tacala canhu qaala qaala rasuul lah sal l slam kalimatani laba weedhood khafiifataani fudud cala lisaani carabka u fudud haqiilataani ku culus fi lmiisaani miisaanka aakhariya xisaabta marka la gaadho xabiibataani la jecel yahay maxbuubataan ila raxmaan allaha raxmaana xaggiisana la jecel yahay waxaa weeye kelimataankaas subxaan allahi wa bixamdihi subxaan allahi alcaiim muttafaqun calayh saddex calaamuu nabigu iskugu daray waa laba weedhood oo carabka u fudud aan kaa qaadanaynin wakhti dheer iyo adayg midna kuma jire waa khafiifatan cala lisaan xagga iyo qiimahooda iyo fadligoodana marka miisaanka la saaro sayi-aad badan bay la kacayaan miisaankii bay dhulka geynayaan agga jacaylka rabbi uu jecel yahay xabiibatan ay maxbuubatan ila raxmaan haddii uu jecel yahay kelimataankan faacilkiiba waa la jecel yahay haddaad maqasho falka ilaahay baa jecel falkaasi faacilkiisina rabbi waa jecel yahay falkaa ilaahay wuu necab yahay maqashana faacilkiisi buu rabbi necab lannu xub اlficili waxaa ka laasimaya xub اlfaacili saasay iskugu xidhan yihiin kelimatani laba weedhoodoo khafiifataani u fudud cala lisaani carabka dushiisa haqiilataani culus fi lmiisaani xisaabta xabiibatani la jecel ila اraxmaani subxaan allah ilaahay baa ceeb ka hufan wey ilaahay baa ceebka saliina oo waxa lagu sheegay ee walad iyo waalid loo tiiriyey ama haweeney loo tiiriyey ama rabbi ay faqri iyo ku sheegeen iyo xumaan iyo daal iyo cajzi ay ku sheegeen gaaladu iyo yuhuuddu ilaah waa ka hufan yahay makhluuqaadka edabta daran ee basarka xun waxay rabbi u tiiriyeen ilaahay waa ka hufan yahay subxaan allah naqaa'is iyo cuyub oo dhan ilaahay baa ka hufan wa bixamdihi maca xamdihi asagoo weliba abaal iyo mahad leh la mahadiyo subxaan allahi alcaiim allaha weyn baa ceebay ka hufan muttafaqun calayh labadaa kelima ah nabigu inoo tilmaamayaa in la oo ilaahay lagu xuso maxaa yeeley carabkana u fudud yihiin miisaankana waa cusleeyaan miisaanka xasanaadka ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa jecel ninka la yimaadana waa jeclaanaya wa canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam lian aquula inaan idhahdon ku wardiyo subxaan allah ilaahay baa walxamdu lilah mahad allay u ahaatay walaa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudun ilaahay ka ahayn ma jiro wallaahu akbar ilaahay baa weyn wax kastana ka weyn dhan walba daati iyo sife iyo kamaal iyo gobonnimo ayaa axabu ilaya anagu aan ka jeclahay mima طalacat calayhi shams qoraxdu waxay u soo baxdo waxay qorax u soo baxday adduunkan yaalla inta inaan idhaahdoon ku wardiyo ayaan ka jeclahay buu nabigu calayhi salaatu waslam rawahu muslim macnaheedu waa maxay haddee intaasaa xagga aakharo iyo iimaankaada iyo diinkaada ka wanaagsan wixii adduunyo yaalla axabu ilaya xaggayga la jecelya aan ka jeclayn baa laga wadaa mima alacad calayhi shamsu oo min umuuri dunya waxay qoraxu u soo baxdooo adduunyada dul yaalla intaasaa nabigu ka jeclahay subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar shantaa weedhood mise afar weedhood afartaa weedhood wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam qaal man qaala laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah ruuxii yidhaahda laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah alla xaq lagu caabudon ilaahay ka ahayn ma jiro xaalo uu keligii yahay dhan walba keligii uu ka yahay laa shariika lah wax la wadaaga uusan jir rabbinimada ilaahnimada alasma alxusna wa sifaat alkamaal rabbi wax la wada uusan jirin lahu waxaa u ahaaday almulku boqortooyin lahaansho walahu alxamdu mahadoo dhan baa u ahaatay wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax kastana ilaahay waa awoodaa fii yowmin maalin gudaheed miata mara boqol jeer ruuxii towxiidka la yimaada kaanad lahu miadaa boqolkaasi waxay u noqonaysaa cadlu cashri riqaabin toban qoorad wax u dhigmoo toban qoorad oo xoreeyey ajirkood buu helaya kaanat lahu cadla cashri riqaab jamcu raqaba toban qooroodood ilahay darta u xoreeyey toban addoonood xoraysay ajirkoodii baa lagu qoraya cidquuna hadde min fadaa'il alacmaal wa kutibat lahu waxaa loo qorahayaa la yimid miatu xasana boqol ajirna waa loo qoraya wa muxyad canhu waxaa laga laga baabi'in canhu can اdaakiri miatu sayiatin boqol xumaanna dembina waa laga tiraya intaa waxaa dheer saddexdaa ajir ee qiimaha badan toban qooradoo xoraysay ajirkooda waa laguu qori boqol xasanoo madax bannaanna waa laguu qori boqol dembina waa laga tiri maxaa hadhay wa kaanat lahu waxay u ahaanaysaa xirzan ammaan bay u noqon xirsixidh bay u noqon min ashayطaani shayطaan iyo dhibkiisa yowmahu dalika maalinka aad boqolka jeer tidhi laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulk walahu اlxamd whuwa calaa kuli shayin qadiir xataa yumsiya ilaa u galabaysto ilaa aroortii baa tidhi soo maaha ilaa galab laga gaadho masaaguna cinda alcarab duhr laga bilaabo ilaa habeenkii niska horo wey masaagu intaasaa la yidhaahda walam mima jaa wuxuu la yimid adoonku bima jaaa bihi adoonku wuxuu la yimid oo dikriga ah. rajul axad mooyee camila la yimid akara minhu ay akara mima jaa minhu wixii aad timid wax ka badan aduu boqol baad tidhi ninkii laba boqol baa kaa khayr badan ninkii saddex boqol baa kaa khayr badan shan boqol kun ninkii geeye laakiin dikriga asagaa dikri ka fadli badan oo aadamuu la imanaya ma jiro weeye allaahuma in lagaa badsho mooye qaala wuxuu yidhi nabigu man qaala subxaan allahi wabixamdih ruuxa yidhaahda subxaan allahi wabixamdihi ilaahay baa ka hufan ceeb oo dhan asagoonu ku dheehannahay mahadna ay la socoto axad ceeb ka hufan baa jira laakiin aan xamdi iyo wax lagu ammaano ama lagu mahadsa aan lahayn wabixamdihi ilaahay waa ceeb waa ka hufan yahay wanaag oo dhanna waa ku laga wadaa marka aad subxaan allahi ceebna waa ka hufan yahay oo alla xumaan male waa ceeb ceebka saliim wanaagoo dhanna waa ku dhan yahay fii yowmin miata maratin boqol jeer ruuxii yidhaahda xuad waxaa laga hoobin khaayaahu xuad waxaa la hoobinayaa khataayaahu jamcu khatii'atin dembiyaashiisi baa la hoobinayaa wain kaana dunuubta haba ahaato xagga badnida iyo cadadka tirada mila zabadi اlbaxri badda biyaheedoo kale ama abuurkeedoo kale abuurka waxaa loo sheegaya baddoon baa laga wadaa abadku asalkiisu xumbadaa la yidhaahdaa muttafaqun calayhi daad xoorta waxaa u taqaanaanba marka baddaba ha la ekaada weeye dembiguusiiyo waa la dhaafayaa dunuubtaa la sheegahayana dunuubtii sakayrtayd baa loo jeedaa kabaa'irtu waxay u baahan tahay tooba khaasay u baahan tahay dikrigaa nabigu inoo sheego hore towxiidka ah sidaa uu nabigu inoo sheegay weeye xaaladu waaqac marka la yimaadana waa la tijaabiyeyba waa mujarab qolyahan hadda daaweeye cilaajiiya ilaahay baa daawahaya dadka xanuunsanee isha iyo sixirada iyo jinka qaba ducada duco oga culus ma ay jirto mar walbood badiso caafimaadkadaa kordhaya soo nabiguma dhin wakaana lahu xirzan min ashayطaani yowmahu dalik qolyaha eh, eh, zuhaadda ana waxayba sheegeen markay ducadan ka hadlayeen fadligeeda iyo mujarabaadkaiyo wanaaggeeda aadamahu markuu shaydaanku ku dheehmo oo shaydaanku gu lifaaqmo aadamahu waa dhacaa waa suuxa ruux waa aragtina duulaya suuxay jinku uu tuurayo ee dhibkuu dhigayo sarci baa ku imanay jinka ibliiska isku daya nin ducadan badiyey inuu taabtana asagaa suuxu maansaa qabanaysa jinkii oo rafanaya shaydaankii markay arkaan saaxiibadii maxaa ku dhacay insi sumaysan baa taabtay yidhaahdaan bay dheheen insiga sumaysanee taabta waayo inagu ruuxa galgalay maxaynu dhahnaa jin baa maray sooma dhahno ayaguna waxay odhanhayaan insi baa maray insiga marayna waayo waa insigii ducadan badiyey sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa aadamaha xanuunsanee xanuunnaha qaba nafsiyaadka sixirka isha jinka waxa oga khayr badan ma jiro alistiaar wtawxiid alistiqfaar wtawxiid istikfaartood badiso iyo tawxiidkood badiso maxaa yeelay istikfaartu dembigaadii bay baabi'inaysa shaydaankuna wuxuu kaalmaystay adiga uu kugu dilo ee gabalkaa mid ah waa duruubtaada dunuubta markuu meesha ka baxanay yaraadaan difaacadaa xoogaysanaya tawxiidkuna allou kugu xidhahayaa ina cibaadii laysa laka calayhim sulaan baabkaasaad gelaysaa markaa towxiidka badiso marka sidaasay towxiidku istikfaartu isu dhammaystirayaan towxiidka badiya haddaysan adkaardoon iyo ajirdoon idan ka ahayn daawaa ku jirtee isku daaweeya muttafaqun calay wacan abi ayub alansaari radi allahu tacaala can اnabiy sal slam qaal man qaala laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa cala kulli shayin qadiir cashra maraatin towxiidka ninkii la yimaado toban jeer kaana wuxuu ahaanayaa addoonkaasi kaman duul actaqa xoreeyey arbacata anfusin afar qoorood afar naf oo min waladi ismaaciila nabiyulahi ismaaciil tarankiisii iyo firkiisii ah ubadkiisii ah bini aadamkana waxaa u fadli badan oo u khayr badan xagga nasabka iyo dhalashada waladu ismaaciil aadamaha si guudma kor laga qabto carab baa u khayr badan nasab ahaan iyo sharaf ahaan iyaga u sharaf badan carabna waxaa usii sharaf badan carabta nasabkeedu uu galo nabi ismaaciil waana say carab u badan tahay afar qoys keliya laga soo reeba muttafaqun calayh afar qoorood oo min waladi ismaaciilan inaad xoraysay la mid tahay toban jeer inaad tidhaahdo toban jeer dikriga asaga boqolka maalinka xidhadadan ka badanayn وcan abidin radi allahu tacala canhu qaal qala rasul lah sal lay slam fiqyaadka kale wadaadda ka qaateen ee wadaaddii isku hayay carab haddii ay gaalowdo lala dagaalamayo ma la addoonsan karaa mise maya niman baa waxayna carabta ka soo jeedaan nebiyullahi ismaaciil ima alislaam wa ima sayf weeye inay islaamaan iyo inay seefu marta mooyeene hee lama addoonsan karoo sabyi intay noqdaan biyaha dhaamiyo beeraha falow caruurta ciyaarsiye lama odhan karo najdiin baa xataa fikirkaa ku tegay wadaaddaa qaba sayidina cumar baa loo tiiriyaa jamaaca min asxaaba ku tagtay xadiidkanna wuxuu tusahayaa adoonsiga la diidanyaa eecal waxaa u jiraa almuhim qolyaha marka sidaa qabo jumhuur ahlcilmi ah ayaa xadiidka daliishada nebiyulaahi oo min ismaaciil ah ayaa sheegaya in adoonsigu uu marayo qolina waxay dhaheen ma aheen nabigu wuxuu ka hadlay uun xikaayatu xaal farqi baa u dhexeeya fiqu lmas'ala iyo xikaayatu xaal hadday dhacdoo la helo weeye addoommo nabi ismaaciil ka soo jeeda afar ka oo la xoreeyo waxaa la fadliya ninkii toban goor tawxiidka ku celin buu ka wadaaye nabigu hadda uma baxahayo oo firki ismaaciila ma la adoonsan kara calayhi salaatu wasalaam iyo maya nabigu ooma bixin bay leeyihi idan qaacidii usuuliga ahayd baa meesha imanayso maa siiqa limacnan laa yuxtaju fii hayri wa qaacida usuuliga laisku hayo hadalka loo keenay macna in lagu cadeeyo iyo mas'alo macnaha macna aan ka ahayn iyo baab aan ka ahayn xujo kuma noqonayo xadiidka hadda maxaa loo keenay waxaa loo keeno nabigu u sheegay inuu ina dareensiiyo na tuso fadliga iyo qiimaha uu leeyahay ay leedahay kalimatu tawxiid ee umuusan keenin nabigu xadiidka inuu caddeeyo alcarab alismaaciiliya addoonsi ma ku dureersan karaa mise maya hadi qaacida wa qaacidasulia muhtalafa alimaam shaafici baa xujaysta fi kutubihi masaail badan buu ku dhiso oo furuuc weliba sakawaadka uu ka mid yahay maa siiqa liajli macnan laa yakuunu xujatan fii hayrihi jumhuurtuna waxay qabaan way noqonaysa adilo qur-aan bayna u daliishadaan waxamlu wafisaalu alaaثuuna shahran ay culummadu ka qaateen sayidina cayn uu ka fahmay iyo wafisaalu fii caamayn oo isku qabtay ayuu wuxuu ka keenay in ilmo dhammaystiran muddada ugu yara uu ku dhalan kara uu yahay lix bilood laba sana haddii la nuujinayo oo labaatan iyo afar bilooda nuujintiisu iyo naaska goyntiisu iyo uurkiisuna ilaahay uu meel kale ku sheegay inay soddon bilood tahay uurkii iyo nuujintii iyo kagoyntii baa soddon bilooda xaggana waxaa lagu sheegay qaybta nuujintae naaska goynta inay labaatan bilood bas ay tahay labaatan bilood iyo soddon kala jar maxaa soo hadhay lix bilood lix bilood waa aqalulxamli macaani badan adilo badan baa laga qaataa dalaalat lishaara ka mida dalaalat lishaara asal dhan wey almuhim waa qaacida usuuliyo khilaaf ka jiray haddaan kugu mashquulin ninkii qaba in carab alismaaciiliya uu addoonsigu galahayo hadday gaala yihiin la addoonsan karo xadiidka way daliishadaan وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك أبو ذر maan kuu sheego ma waanan kuu sheeganin بxab الكalaami إلى الله hadal iyo weer ilaahay ka loogu jecel yahay weedha ilaahay agtiisa loogu jecel yahay maan kuu sheego ina axaba alkalaami ila allah weedha midda hadalka ilahay xaggiisa midka loogu jecel yahay subxaan allahi wa bixamdihi culamada qaarkood waxay leeyihiin ina axaba alkalaami ila allah ay kalaam almakhluuqiin baa loo jeedaa waana tawiil sax ah wey axab alkalaami ila allah oo min kalaami اlmakhluuqiin malaa'igta iyo rususha iyo ambiyada iyo aadamahan kale weeray sheegaanoo iyagu ka timaadoy la yimaadaan kana ugu khayr badan ama kalaam ullah wuu ka baxaysan yahay oo qira'at ayaa ka khayr badan bay yidhaahdaan oo halkaasay la maraan rawaahu muslim baa xadiidka wariya an abi mali ashcari radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul اlah sal lay slam xadiidka waynu soo maraye aلطuhuuru weysadu iyo qabayska sharciga ah shaطru اliimaani waa iimaanka barhki ama waa iimaanka qayb ka mid ah wاlxamdu lilaahi ilaahay oo la mahadiyana tamla'u lmiisaana miisaanka aakharay buuxisaa ee xisaabaadka wa subxaana allahi walxamdu lila israaciyana tamla'aani waxay buuxshaan aw tamlaw waxay buuxisaa midood oo gooni loo sheegay ama ayagoo wada socda maa bayna asamaawaati walard ceri dhunta udhaxaysa yani marka la israaciyay ka wen yihiin markii midood gooni loo sheego rawaahu muslim idan subxaan allahi walxamdu lilah waa loo kala kicilaya waana dikri yaroo iska aan badnayne ha la badiyo وcan sacd bn waqaas radi allahu tacala canhu qaal jaءa acraabiyun nin reemiyaa yimid ilaa rasuuli lahi subanu yimi sal اla alay slam faqaala wuxuu ihi ninka reemiyiga ahaa callimnii nabi allow ibar kalaaman weedho iyo hadal aquulhu aan dhahon ku wardiyo oo ilaah aan ku xuso qaala wuxuu yidhi saxaabigii qul waxaad tidhaahdaa nabigu wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi buu saxaabigu leeyahay qul laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wsubxaan allahi rabi اlcaalamiina walaa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcasiizi اlxakiim sidaa dheh qaala rasuulku wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah allahu akbar ilaahay baa weyn kabiira allahu akbar kabiira kabiiran marka inaad tidhaahdaan waa xaala muakada muakida iyo inaad tidhaahdaan waa maduuwaa mansuum bificlin maxduuf labadaaba waa un la maraa allahu akbar allaa weyn kabiiran waxaa weeye xaala kownihi kabiira ilaahay isagooba weyn haddaad leedahay marka waa mansuub bificli maxduufna kabartu kabiiraad odhanaysa kabartu waxaan weyneeyey oon tacdiimiyey kabiiran alle iskiiba u weynaa daata'aan iyo sifaaan iyo kamaal ahaanba ama xaalad ka dhigaysa xaala muakida walxamdu lilaahi ilaahay mahad iska le in badan ay xamdan kaiira walxamdu lilaahi xamdan kaiira ilaahay mahad le mahad aad iyo badan wa subxaana allahi rabbi allihii uunka rabbigiisaabaa ah ceeboo dhan ka hufan walaa xawla xeelad iyo kaarta malihi walaa quwata iyo awoodaan wax ku qabsado ila billaah ila bimacuunati illaahi wa xawlihi mooye alcasiizi gobta ahaa casiiska waxaa la yidhaha axadka wuxuu doonay sama a sameeya xumaanna aan la marin karin muraadkiisiiyo ujeeddadu lehin aan laga hor istaagi karin haalibka ah alcasiiz allaha haalibka addoomihiisa ka adag awoodda leh alxakiim falkasan xakiim waa aladii laa yaquulu walaa yafcalu ila sawaab waa axadka aan odhanaynin aysan ka soo baxaynin xaggana aan samaynaynin waxaan saxnayn oon wanaagsanayn xakiim waa axadka sameeya waxa wanaagsan xilliguu ku wanaagsan yahay iyo goobta uu ku wanaagsan yahay oo ku habboon yahay bazaar asagoo xadiidka markuu warinayo meesha alcasiiz alxakiim wuxuu dhigay walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliy اlcaiim riwaayadiisu sidaas weeye bazaar markuu warinayo alcaliy alcaiim isku meelun bay tagayaan marka xakiimku wadaadaha qaarkood waxay leeyiin waa mufcil oo muxkim weeye almuxkim likhalqi اlأshyaai wa xusni اlafcaal marka waa faciil oo bimacnaa mufcil ah waa inaga soo maray mafcuul iyo mufcilba hadii faciil loo wareeg loo leexdo oo xaggaa loo wareego waxay ku tustaa sifa daatiya inay tahay oo sajiya ay tahay saxaabigii ramiga qaale ninka craabiga wuxuu yidhi fa haaulaai lirabbi fiqigiisa u fiirso waa ramiy hadduu yimid waa nin carbeedoo luqada garanaya wuxuu yidhi intaan shantan weedhood waa hawl ilaahay ammaan ah oo rabbi weynayn ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waa jumlo allahu akbar kabiira labo walxamdu lilaahi kaiira saddex wasubxaana allahi rabi اlcaalamiina afar walaa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcasiizi اlxakiimna waa shan shan weedhood wey waa shan kelimo fa haaulaa'i weedhahaa shanta ah jumlooyinka ama kelimaadka shanta lirabbi rabbigay baa lagu weynaynhayaaye famaa lii aniga addoon ahaan maxaa nabi allow aan leeahay aniga waxaan ku ducaysan lahaa ii sheeg rabbi waxaan ku weynayn lahaa waad ii sheegtay aniga wixii aan ku ducaysan lahaa nabigo kaa raba waa nin wanaagsan su-aashiisu fiican qaala subana wuxuu ihi qul waxaad tidhahdaa allaahuma akfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii meeshaa wahdinii warsuqnii u dhaxaysa riwaayaadka xadiidka uu leeyahay iyo xadiidka abi maalik alashjaci iyo kii e, anas iyo kii mucaad ibnu jabalba waxaa ku yimid wahdinii wacaafini warzuqnii shantaa wey allahuma اkfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warzuqnii shantaa shantaasi shanta horey ku beegan yihiin rawaahu muslim riwaayada xadiidku uu leeyahay waxay caddaysay markuu nabigu shanta weerood u sheegay hore laa yahla waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wsubxaan allahi rab اlcaalamiin walaa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcaliy اlcaiim aw اlcaziiz اlxakiim markuu nabigu shantaa israaciyey wuu tirsanaya ninkii remiyigu wuxuu i shantiibuu duubay saasuu yidhi shantaasu gooni u qabto wuxuu nabi allow shantan waan gartaye famaa lii nabigu shan kale u sheegay shantiina wuu qabsaday tobankaasna nabiga kaa hayaa buu markaasu dhaqaaqay isagoo gacmaho saa uduuduuban yahay buu la dhaqaaqay oo gooni hay hanna gooni u hayo markuu cabaar soo nabigu ka daba wuxuu ihi qad malaa min yadayhi khayra ninkaa gacmihiisu wuxuu ka buuxsaday khayr buu ka buuxsaday riwaayadda xadiidka wareex waxay yidhaahdeen in marka shan laguu sheeg gacantoo dhan la duubo tan kalena la duubo waa dhaqankii carab shanta ku xisaabsan jirtay waa xisaabu alcarab fi ljaahiliya meeqaan neefka iga siin saasaan ku leeyahay maxaan ka wadaa an saa haddaan ku dhahana toban e innagu maxaan dhaqanaa saa e inaan dhahno shan iyo shan faraha taagno carab waa saas warkoodu saasuu qul waxaad tidhahdaa allaahumma akfir lii allow ii dhaaf dunuubtaydu hore allow ii dhaaf warxamni ii naxariiso mustaqbal iyo maadiba wahdini wa hanuuni wahdini waa maxay allow hanuunka igu sug iina kordhi wy addoonka muslimka ilaahay baa hanuuniyey towxiid baa la waafajiyey abu xaatim albusti maxamed bn albusti wuxuu i fi saxiixii wahdini waxaa loo jeedaa althabaata cala alhuda waziyaadata fiih ilow hanuunka igu sug iina kordhi baa loo jeedaa ee aha hanuun cusub allow ii bilow maxaa yeele adoo hanuunsan ilaa hanuuni waa mustaxiil bu laakiin loo salimi maayo wadaaddaa diidan addoonka muslimka hadiyo goor hanuun cusub buu u baahan yahay mid lagu sugo iyo mid dheeraad ah saydoonama noqotay ilaahu hanuunkaad hanuunisay islaamnimada kow ka tahay allow igu sug iina kordhi wey wa caafinii balooyooyinka allow iga caafi kuwa masaa'ibta adduunya iyo camal saalixa adduunyo barakaysan wax khayr leh rawaahu muslim xadiidkan marka waxaa ku yimid riwaayaadkiisa waxaa ku yimid shantaasi ninkii yidhaahdo nabiga calayh isalaatu wasalaam faina haaulaa'i yajmacna laka dunyaaka wa aakhiratak saasuu saxaabiga ku yidhi shantaasi weedhood waxay kuu uruurinayaanoy ee dhammaystirteen khayrka addunya mid aakhira maxaa ka maqan allahuma kfir lii waarxamnii caafinii warsuqnii nabigu shantaa ninkii la yimaadaba khayr adduunyo iyo khayr aakhiro urursaday oo dhammaystirtay marka waa duca qiimo badani ha lagu ducaysto axaadiidta qaarkood waxaa ku yimid shantaa weedhood nabigu wuxuu beri jiray ruux walboo soo islaam abu maalik alashcari wuxuu waagu markuu bariyey yansuubana xalqadiisa iyo ku kallihi jiray rag iyo dumarba dumarku wuxuu odhan jiray nabi allow markaan tukanno maxaan ku ducaysannaa shantan bari jiray ninka soo islaamay nabi allow markaan tukada maxaan ku ducaystaa shantan u bari jiray ruuxa soo islaamaa la bari jiray xadiidka aariq ibn asham isagu waa kumi kayfa aquulu idaa sallaytu nabi allow markaan tukado maxaan ku ducaystaa qul allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii ducadu duco culus ruuxa soo islaamay sidii wadaadka hadda aad u qabatay sheekh ciisa waa inaad ducada la baro ruuxa salaada tukanaya iska haddaad u wardinayso khayr ya dunya jamac faina haulaai alkalimaat alkhams shantaa weedhood yajmacan laka dunyaaka wa aakhiratka ha la xifdiyo maxay kugu haysaa allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafini warsuqnii maxaa maqan duu ku haysto caafini baa kaaga filan haddaad fidnadiinad ka baqayso wahduni warsuqni baa ku filan iyo wacaafini haddaad dembidhaaf rabtay iyo naxariis allahuma kfir lii warxamnii baa ku filan waxay ka tageen ma antaa weedhood rawaahu muslim sidaa darteed nabiga ku yidhi addoonkii la dhaqaaqay isagoo gacmaha duduubtay qad mala'a min yadayhi khayra wa can hawbaan radi allahu tacaala canhu qaal kana rasuulu lah sal lay wasalam ida min salaatihi nabigu wuxuu ahaa markuu ka gadoomo uu ka baxo salaadiisa istakfara alaaan saddex jeer buu astaqfir ullah wa atuubu ilayh ohan jira astaqfirullah ama aad ku gaabso ama rabi kfir lii iska dheh wa qaala wuxuuna odhan jiray intaa isfaarta kadib allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya daljalaali wاlikraam allahuma anta asalaam allow adaa nabadgelye ah oo ceeb oo dhan ka hoofan oo nuqsaan ka hoofan oo balaaya ka hoofan oo xumaan ka hoofan wa minka xaggaaduna asalaam nabadu iyo nabadqabiddu iyo wanaaggu wax walban xaggaadu ka yimaada oo khayr ah tabaaragta allow khayrkaadu badnaayay ya daljalaali allaha sharafta u saaxiibkow iyo walikraami in la xurmeeyo la qadariyo ama inuu muminiinta karaameeyo wanaajiyo ikraamku ama waa xagga rabbi ka imanaya ama xagga addoomihiisuu ka imanaya addoomuhu waxaa laga rabaa rabbi inay qadariyaan oo sharfaan oo weyneeyaan ilaahayna wuxuu inoo ballanqaaday muminiinta inuu karaamayn oo weynaynayo labaduba maa lagu fasiraa dhib iila lilawsaaciy cabdiraxmaan bni camr waxaa lagu yidhi imaam ahli shaam abu camr waxaa lagu yidhi wahuwa axadu ruwaati alxadiid xadiidka ragga wariyuuna ka mid yahaye kayfa alistikfaaru nabigu markuu salaada saa oga baxo astakfirullahi buu odhan jiray baad tidhaahdeene istikfaartaasi qaabkee loo odhanayaa see nabigu dhihi jiray qaala wuxuu yihi yawsaaci taquul waxaad odhan bacda salaa astakfir ullah ilaahay baan dembidhaaf weydiinaya allow adaan kuu laabtay ii dembidhaaf weeye weydiisanaya astaqfirullah ilahay baan dembi dhaaf weydiisanaya wy rawaahu muslim marka saddexdaasa ku bilaabaysa maxaad ka istikfaarsan salaad baad gashay waswaas baa imanaya sunankii baad qayba ka tegaysaa wax badan baa ku dhaafaya qalbigaadii baa baxahaya sahwigaagaa fara badan hafladaaa fara badan yar salaaddii la tukanayay waa waxaynu iska gelabgelab wey nabigu marku wuxuu ina barayaa inaan istikfaar ku bilowno ilaa wixii aan surmaseegteeyey wixii naga dhacay wixii aan waswaasnay khushuucyarida hamhaamsiga iyo maqnaanshaha howlahaasoo dhan wixii shuqulxumo oo dhanba ilaahu naga cafi weeye rawaahu muslim baa xadiidka wariye wa can ilmuqir bni shucba radi allahu tacaala canh ana rasul lah sal ly slam kaana ida faraqa min asalaa nabigu wuxuu markuu salaada ka faraxashay uu ka baxo wasalama uu salaamo naqsado qaala kii yidhaahda la ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir allahuma laa maanica allow axad hor istaagi kara ma jiro limaa actayta wuxuu kula maago axad kuu diidi kara ma jiro dhan hadduu isku tago iyo somaali dhan iskaashadaan wuxuu rabbi kula maagay ma hor istaagi karaan ilaahay wax la doona yaa tahay ma hadduu ilaahayba kula doono wanaan kula doona yaa yaad ka tahay iyo howlahaas ilahay addoon baad u tahay loo siman yahay nin walbana wuxuu mutarabbi waa marinaya wanaag laa maanica axad hor istaagi diidi karo maya odhan kara limaa actayta waxaad bixiso khayr iyo wanaag walaa mucطiya axad bixin karana ma jiro limaa manacta maya tidhaahdo diiddo walaa yanfacu wax ma taro daljad dalghina ninka tanaadka iyo doontinimada u saaxiibka ah minka min ciqaabika cadaabkaada iyo xukumkaada aljaddu dheeftiisi iyo maalkiisi iyo xooggiisii iyo baawarkiisa waxba kama taro ilaahu haddaad addoon maagto oo xumaanu sume aad ku maagto wixii aad la maagtae dhibaato ah ama ciqaab iyo cadaaba ah, axad ka hor istaagi karoo celin kara ma jiro maal iyo nafna waxba tari karaan iyo boqortooyo halaka canii sulطaaniya maa agni canii maaliya halaka canii sulطaaniya maal wax ma taraayo ducadaasuu nabigu ku bilaabi jiray istikfaartana ka horaysay tanaana dambaynaysa muttafaqun alay takbiirta allow la weyniya istikfaarta u horrayn jira nabigu wixii ka dambeeyo dhan waa daba dhici jireen wa can cabdillahi bni zubayr radi allahu qaal cafan radi allahu tacaala annahu kaana yaquul wuxuu odhan jiray dubura kulli salaatin salaad walba gadaasheeda xiina yusalimu markuu salaamo naqsado kadib laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamd huwa calى kuli shayin qadiir laa xawla xeelad iyo awood iyo kaarto midna meli walaa quwata iyo awood ila bilah ilaahay oo isiya mooyeen waxaad xeelad iyo kaarto iyo ragnimo ku leedahay iyo daricnimo iyo ku qabsato ilaah ku garab istaaga laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudo ma jiron ka ahayn walaa nacbudu mana caabudna bilficli ilaa iyo asaga mooye lahu lilaahi waxaa u ahaata annicmatu nicmo iyo gallad walahu rabbi waxaa alfadlu abaal iyo dheeraad walahu hanaaءu اlxasan ammaan wanaagsan baa rabbi u ahaatay laa ilaaha ila اllahu mukhlisiina lahu اddiin alla xaq lagu caabudo asaga kayn ma jiro mukhlisiina annagu u saafigaraynayn lahu lilaahi addiina hogaansanka addiina cibaadada addiina aacadda daacado ilahay la aeeco walow kariha alkaafiruun gaaladuba ha qoonsadeen ha diideene ilahay keligii baanu caabudaynaa fartay doon ha qoran waxay doon ha sheegeen bimacnaa ilahay inaan caabudayno oon isu dhiibayno oon aanna u sharig yeelaynin marnaba ka dhaqaaqi mayno ninkii dooniba ha dudo wey dooniba ha dudo qaala wuxuu yidhi wa kaana rasuullah rasuulka wuxuu ahaa yuhallilu bihinna ku tawxiidsada kelimaadka hadda aan tawxiidka ah dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda dubur haddii la yidhaahdo waa caqib waa gadaasha iyo gebagabada salaada dubur mar haddaad axaadiidka ku aragto qaacidadu waxaa weeye haday duca tahayna waxaad ku xambaari salaama naqsiga kadib wey hadduu dikri yahayna waxaad ku ambaarays cafwan duca hadday tahay waxaad ku xambaaraysa salaada gudaheeda oo atixyaad kadib baad ku ducaysa intaadan salaama naqsi wixii duca ee dubro la yidhaahdo waxaad gelin salaada gudaheeda hadduu dikriganoo kale yahayna waxaad ka dhigaysaa bacda tasliim salaama naqsiga kadib tanna wayba caddahayoo kaana dubra kulli salaatin xiina yusalimu lannu duburku hadduu nas sariixa ku yahay macnihiis oo ah bacda asalaam lama raaciyeen xiina yusalimu saa darteed waxay kutusi duburku inay marno noqoto atixiyaadka qaybaha u dambeeya iyo ducooyinka raaca atixiyaadka ayay noqon kartaa dubur kulli salaa waxay kaloo noqon kartaa markaad kadib adkaartii la akhrin jiro kale saa darteed waxaa lagu qayday oo loo tasriixiyey dikrigan inuu dhacahayo salaamo naqsiga kadib yuhalilu bihina wuu ku towxiidsan jiray suubanuu dubura kulli salaatin maktuubatin bacdu nus qori aniga ima dhigna laakiin وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين xadiika waynu soo maray أن فقراء المهاaجiriin مهاaجiriin فقaradoodii أtw rasuul الlah rasuulka ilahi bay u yimaadeen iyagoo aan sheeganaya faqaaluu waxay yidhaahdeen nabi allow dahaba أhل الduثuuri jamcu duثur dahaba waxay la tageen ahlu duuur dadkii maalqabeenka ahaa ee xoolaha u saaxiibkaa ah, bidarajaat اlculaa darajooyin sarsare iyagaa la gooy noqda iyagaa qaatay iyo wanaciimi nicmada almuqiimi daa'imaysay en go'ayna waa nicmada jannaha dii aakharo maxaa yeele nabi allow yusaluuna waa tukadaan kamaa nusalli sidaanu u tukanno wayasuumuuna waa soomaan kamaa nasuumu sidaannu u soonno walahum waxaa u min amwaalin hanti ah yaxujuuna waa maalkay ka xajinayaan wayactamiruuna way ka cumraysanayaan wayujaahiduuna way ku dagaalamayaan maalkoodii naftoodii wayatasaddaquuna waxbay la baxayaan intaaba annagu ma hayno fa qaala subanu wuxuu yidhi alaa ucallimukum mawaan idin barin maa idin baro shayan shay duco maa idin baro iyo adkaar iyo khayr tudrikuuna aad ku haleeshaan ood kaga daba tegaysaan bihi shaygaasi man duulkii sabaqakum idin dhaafay la timaadaan ruuxi idinka tega aad ku gaarhaysano kusoo qabanaysaan wa tasbiquuna aad boorka ku reebaysaan bihi ducada sababkeeda man duulkii bacdaku idinka dambeeyeyna uusan idinsoo gaadhayn nin idinka cararayna aad ku soo qabanaysaan nin idin baacsadayna uusan idin gaadhaynin ma idiin sheegaa walaa yakuun uusan ahayn axadun afdala minkum idinka fadli badan ilaa man duul mooyan sanaco sameeyey midla maa sanactum wixi aad samayseen oo kale nabi allow noo sheeg weyahate qaaluu waxay dhaheen bala yaa rasuul nabi allow waan u waxaanu ku gargaadhno qolyihii hantiirayaasha ah tujaarta ah waa u baahanna qaalna wuxuu tusabbixuuna ilaahay baad nasahaysaan ood ceeb ka hufaysaan wataxmaduuna rabbi baad ku mahadinaysaan wa tukabbiruuna allaad weynaynaysaan khalfa kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda aa jeer qaal abu saalix araawi wuxuu yidhi dakwaan abu saalix araawi ka waranaya xadiidka can abi hurera wuxuu yidhi taabicigii lamaa su'ila markii la weydiiyey can kayfiyati dikrihinna qaabkii loo xusi lahaa ee loola iman lahaa tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta bacda kuli salaa qaabkii loola iman lahaa qaala wuxuu yidhi yaquul wuxuu ohanaya ruuxa daakirka musalliga tukaday subxaana allah walxamdu lilaah wallaahu akbar saasaad ku wadaysaa buuri minhuna kulluhuna iyagoo wada socda mid walba ilaa intaa noqotaad wadaysaa subxaan allah alxamdu lilah allahu akbar kow baad dhihi buu le subxaan allah alamdulilah allahu akbar labo saasaad ku wadaysaa wadaadana xidhi waa la kala qadqaadi gooni baa loo tirinayaa eh, alxamdu lilah subxan lah gooni baad u tirsan eh, allahu akbar gooni baad u tirsanaysa dhib ma laha xataa yakuuna ilaa ahaada minhuna xaggooda kulluhuna dhammaantoodoo wada socda muttafaqu calayh wazaada muslimun fii riwaayatihi muslim wuxuu ku daray xadiidka markuu warinayay farajaca waxaa soo laabtay fuqaraau lmuhaajiriin muhaajiriinta saboolkoodii baa soo laabtay ilaa rasuulilah bay ku soo laabteen faqaaluu waxay yidhaahdeen samica ikhwaanuna gobonnimada u firso walaalahoodii la tartamayay weli wanaag iyo xurbay u hayaan marba hadday iyagu ka dhaqeen ka xoolo ma xasdahayaan mana ka xumaanayaan khayr kalunbay raadsanayaan samica ikhwaana walaalna waxay maqleen ahlu amwaal hantilayda ahaa bimaa facalnaa waxaanu samayno inaan adkaarna bartay sirtinabaa low baxday adkaartii la wada wadaag shuraakaa lagu noqda hawsha fafacaluu milahu asagoo kale la yimaadeen xoolahoodiina way sadaqaysanayaan xajkoodii iyo jihaadkana waa wadaan faqada rasuul gu u dalika fadlullahi yu'tii yashaa haddii haddaan sirtadiisii ay baxday oo idinla soo gargaadheen wax kale idima hayee ilaahay fadligiisii weeye xoolo kale ilaahay weydiista khayrkana wada daalika midkaa waxaa weeye in addoonka ilahay iskugu daro hanti lana waafajiyo meeshii fiican ku bixiyo xaggana ilaahay uu xuso oo hantidaasi rabbi aysan halmaansiinin laa tulikum amwaalukum walaa wlaadukum can dikr اllah wman yafcal dalika faulaa'ika hum اlkhaasiruun aadan noqonin waa hawl weyn weeye ilaahay keligin baa laga helaa ilahay baa adoonka waafajiya inaad noqoto marka hani shaakir ah waa hawl naadiroo dhif ah weeye adduuuru jamcu darin weeye jamcu darin oo daalka la kordhoba ama sadana la reebe jamcu duurna waa la akhriyaa oo isna deelkiiy sadaba labaduba laba macnoo jira wey jamcu darin bifatxi daali daalko la kordhabo wa iskaani taa mualaa saddex dhibcoodlana la reebo wa huwa almaal kair hantida badan baa la wa canhu can rasul lah sal slam qaala nabigu wuxuu yidhi man sabax allaha ninkii ilaahay weyneeyee nasehe xumaanta ka hufa fii duburi kulli salaatin salaad walba markuu ka baxo aa goor waxamid allaha ilaahay ku mahadiya jeer wkabr allah alla weyneeya oo waqaala yidhahda tamaam almia xadiidka hore laguma sheegin waqaala yidhahda tamaam almia boqol buuxintana ka dhiga laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir hufirad waa la dhaafaa khataayaahu gafafkiisii dunuubtiisi baa la dhaafaa wa inkar haba gaadha xagga tirada iyo cadadka midla zabad albaxri badda biyaheeda iyo وcan kacb ibn cujرة radي الlah tacalى canhu can rasul اlah sl slam qaal mucaqibaatun mucaqabaatuna waa la akhriyaa mucaqibaatun adkaar daba dhacda salaada wey waa min altacqiibi wاlcaqib shayga shayga la xidhbeeya ama daba dhaca ayaa mucaqibka la yidhaahdaa saa darteed carabta hadda joogta ninka mukhalaska ee xafiisya wax ka soo dhammeeye faylka dabagale ee wixii aad xaraysay daba istaaga dowlad dabagale waxay u yaqaanaan mucaqib bay yaqaanaan macaaqib bay dhahaan taqaanaan muhalis wax soo daayo wax lagu dheganaa soo daay waxay dhahan mucaaqib waa dabagale marka wixii shay fandhacee dabagala ayaa mucaqibka la yidhaahdaa mucaqibaatun adkaariyo ducooyin dabadhaca salaadaha ama mucaqabaatun adkaariyo ducooyin la dabadhiga salaadaha laa yakhiibu ma hoogo mana khasaaro qaa'iluhunna ninki la yimaade ku qowla aw faacilun ruuxi sameeya adkaar salaadaha dabadhaca ama la daba dhigo ninki la yimaada ma ayaan daraysto ma hoogo ma khasaaro nabi allow maxay yihiin mucaqibaatun dubura kulli salaatin maktuuba idan laa yakhiibu qaa'iluhunna aw faaciluhunnadaasi waa ictiraadiya dhib ma laha mucaqibaatun kuwo dabadhaca dubura kulli maktuubatin cafwan salaad walboo la farad gadaasheeda laa yakhiibu qaa'iluhunna saasay iskugu xidhanta ow faaciluhunna ma mana ayaan daraysto ninkii la yimaada waa maxay nabi allow wahiya tasbiixa waa jeeroo ilaahay la nasaho taxmiida jeeroo ilaahay la mahadiyo wa takbiira iyo jeeroo ilaahay la weyniyo tama walme asaa isugu noqotay marna sagaaشan iyo sagaal bay kuu noqonayan boqol waxaad ku khatimi tawxiidka marna labada kalea soddon iyo saddex ka dhigi takbiirtana soddon iyo afar baad ka dhigaysa intuu way sugan tahay rawaahu muslim markaa tawxiidka gooni baad oole imaanoo boqol iyo koo buu kuu noqonaya asagu dirkii madax bannaan markaa noqonaya wa can sacad bin waqas radi allahu tacaala canhu ana rasuul lah sal slam kaana yatacawadu ana rasuul rasulka wuxuu ahaa ana rasul cafwan kaana wuxuu yatacawadu kii magangala oo ilaahay ka magangala oo ilaahay ku cuskada dubura salaati salaada gadaasheeda bihaulaai اlkalimaat weedhahan ayagae soo socdo ilahay ku magangeli jiray ti haddaan sheega duburada marka waxay noqonaysaa tan oo kale hadda ducadan salaada gudaheeda gelinaysa ducadaani salaada gudaheeda atixaad gadaashiisa ducooyinka badan eed gelisaaneed ilaahay ku baridaaneed fidnadii adduunka iyo midda aakhare iyo midda geerida iyo midda dajaal baad ka magangashaan baad raacinaysaan maxaa yeele dubura waxaynu qaacido waxaa weeye dubura haddii dikrigu uu yahay dikri caadi a ah oon duco wadanin wuxuu daba dabadhacayaa wuxuu noqonayaa bacda salaamo naqsiga hadduu duca yahayna waxaa la gelinhayaa intaan salaada laga bixin in nas u yimaado wax ka caddeeya mooye weeruu ilaahay ku magangeli jiray waa maxay waatan allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa magangalay min aljubni fulaynibaan kaa magangalay iyo walbukhli bakhaylnibaan kaa magangalay jubnigu waa inaad ku bakhaysho naftaada bukhliguna waa inaad ku bakhayshood ku fula noqoto maalka bixintiisa bakhaylnimada waxaa ka soo horjeeda sakhaawa ka soo horjeeda jubna waxaa ka soo horjeeda shajaaca ka soo horjeeda alshajaacatu wاsakhaawa ayaa labadan ka soo horjeeda naftood quudho shajaaca la yidhaahdaa maalkood quudhana sakhaawa la yidhaahdaa asakhaa marka way yaqaanaan somal sakhaawa hadda waa eray isticmaal hebel waa sakhaawa ay ku saddex saddex ka adag bay dhihi jireen sirilaahi ka adag yaasiin sixir ka adag he saman xunna sakhaawa ka adag bay dhahaan oo soomaalida hore da way aaminsaneed ninka haddii la sixiro yaasima dabada loo qabto wuu caafimaada bay yidhaahdeen oo waxay dhaheen yaasiinhe sixir ka adag saddex saddex ka adag weeye saman xunna yuu ka adag yahay sakhaawe nin deeqsi ah oo gob ah oo intaa isgoynaya hadduu saman xun ku fadhiisto oo geeli ka dhammaado oo loodu dhaafto oo adhigii uu laqta la baxo oo beerti halawdo safarkii martiduna ku badato iyo ninka waxdoonkae miskiinka ama qaraabadaa muxuu bixin warkii hebel ahaa suu isu waalahayay u lahaa deeqsi way loo lahaa sanadkuna fashilmay ku leeyihin qolyahan haweene waxay deeqsi daaro tolkii baa bi'iya maxaa jiraa le daaro way socod badan yihiin bay idhaahdeen caaway habeen dambay marti jilibka markay ka qaadi waayaan ninkii fiicane deeqsiga ahaa wuxuu noqonayaa bakay warkaama afahanteen waa runtooda daarad kuu socod badan yahay saan bay u qaxahayaan meel la istaagi maaya allahuma inii acuudu bika min aljubni wاlbukhli ilaah waxaan kaa maangalay fulaynimo aan naftayda kaga bakhaylo oon la bakhaylo inaan xaqa ku difaaco ama diinka aan ku difaaco wاlbukhli maalkii inaan kala bakhaylo meeshii xaqahaydii lagu bixin lahaa saddex kaadkeed waa idin dhammaystireen sir lilahi ka adag lilaahi yaasir nin sirooga dhagar wada iyo nin lilahi daacada kee aakhir raynhaya lilaahi lilaahiday ku dambayn sirmaqabe ee saa baabiyo u celiyaa la ninka dhagarta watana si walba uu yidhi indhaha isu dhada weligo aakhirkay ka daba timaadow oday soomaalid baa laga sheego khiyaanada waan jeclahay buuri ha sidee ood mawaalan tahay waan jeclahayoo ninkeeda kaaga filan buuri ninkeeday kaaga filantah isagay ka daba imaani ninkii reemudooy kitaabka beenta mari jira waagida muxuu yidhi weyn oo kitaabta hore weyn furgurigahaabuu ku dhaaran jiray dhaarbeenaad dhiig ku dafir xoolo ku dafir wuu iska socon jiray waaga dambe itixaadku keeneen kitaabta yararka ee jeebka la gashanhayo yaa dhiigilu iska istaalaya kitaabka mar kitaabka yaraabuu maray waxay kadu gacanta baa girgirito la leemaysa walee baal la yar way soo karay buu baal weyn baan mari jiro waan iska socon jiray waa dhawood baa lay marshay buui midhe bala yaraa kii baa dheeday buu leeyahay almigan dhagartu ninkeeday kaaga filanta sir maqamo allah u sahana waa la yidhaahdaa allahuma inii acuudu bika min aljubni wاlbukhli marka waa laba cuduroo xunxun laba cuduroo xunxun buu nabiga ka magan galay wa acuudu bika alla waxaan kaa magan galay min an uradda in lai celiyo ilaa ardali umri cimriga kiisa ceebti ceebaysan ximrigu dheer wuxuu ku fiican yahay in maskaxdaada kuu joogto iyo maankaadu ilaahay aad xusto diinkiisa aad ku barato ku fikirto ilaahay ku weynayso nooloshaadu qiimo ma laha caqligaadu iyo maskaxdaadu qiimo ma laha haddaan ilaahay subxaana wa tacaala lagu xusaynin markaad cantatabtid marka caqligu kaa tago noloshaas waa maxay waa nolol ceebeed ilaahay kuma garanaysid rabbi kuma xusaysid axkaam kuma soo saaranaysid rabbi kuma weynaynaysid marka waa nolol khasaaraca ah weeye min an uradda in lai celiyo la i gaadhsiiyo ilaa ardal cumri umrigaardalku waa aradi min kulli shay cimriga kiisa ceebaysan aad cantatabto ilmoo kale aad noqoto labay ku dhici kartaa in daa weyn aad gaadho marka aad asaasaqdo isku dardarmato adoo yarba intii shil aad gasho inay maskaxda ku tagto dadhallinyaraa ah, somalia ragoo maskaxdu ay tegaysa intii shil baabuur ku dhacaan ama guri ku duuma ama daawo khaldan intii la siiy idan waa xanuun waa cudur ilahay laga magangalo caqligu wuxuu ku qiimaysan yahay aadamuhu caqligiisa iyo garashadiisa uu rabbi ku garanayo ilahna uu ku weynaynayo taasuu nabigu ilah ka magangelaya khayrukum man taala cumru waxasuna camal nabigu isdaba dhigay camal saalixa goormuu imanaya markaad caqli wanaagsan aad leedahay w wa acuudu bika alla waxaan kaa magangalay min fitna dunya adduunyada fitnadeeda labaa keenta fitnada adduunyada aqoon darro iraada xumo oo shahwe ay in aqoon aqoondaro ay ku hayso iyo in adoo xaqi garanaya shahwe iyo yahwo iyo naftaada iyo shaydaan aad raacdo xasad kibir tobankii qadiyadooden ka hadlayna habeen dhowoy kelimadii gaarisa ayaa aafo adduunya keenta waa inta tobankaa shay dacfu aliraada iyo dacfu alcilmi baa fidna adduunyo keena haddii laakiin addunya waxay ta aad garanayso adduunyahii aakharana aad aakhara doorato waad ka badbaadi fidnadeeda wacuudu bika allo wa kaa mangalay min fitnat اlqabri qabriga fitnadiisa oo cadaabuulqabrigii su'aalihiisii imtixaankii daaqadii isku soo boodki fidhaha ruuxa lagu dhufanayay ama fitnada qabrigu waa markaad dhimanayso in aad khaatimadu aysan kaa xumaanin rawahu bukhaari وcan mucaad bni jabl radi allahu tacaala can ana rasul lah sal slam ahada biyadihi rasuulkaa qabtay gacanta mucaad buu nabigu dhab yidhi cududuusaa u qabtay wa qaala wuxuuhi ya mucaad wallaahi alla weynaan ku dhaartay inii la uxibu anugu waa ku jecelahay nabigu waa dhaartay iniiba haddana ku adkeeye ku kusii adkeeyey saddex goor buu hadalka nabigu dhoojiyey waxaa ka soo horraysa nidaha yaa mucaad waa tambiih iyo weynayn iyo dhuujin hadalka la weynaynaya mar haddaan ku jecelahay ruuxaad jeceshay maxaad yeelaysaa waad u khayr maydaysaa waxa ugu wanaagsanaad ogtahay baad u sheegi runtaad taabsiini uusiika yaa mucaad mucaadow waa kuu dardaarmahayaay laa tadacanna ha ka tagin fii duburi kulli salaati salaad kasta gadaasheeda taquulu inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik tanaa ka mida marka meelaha laysku hayo dikrigaani ma salaada gudaheedaa la gelinayaa mise salaamo naqsiga kadib baa la gelinayaa saan haddii lagu dayn lahaa Hmm. waxaan odhan lahay wuxuu geli lahaa salaada gudaheeda ilan waa duco allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni ducawe laakiin riwaayad baa caddeeyey inuu nabigu odhan jiray salaamo naqsiga kadib ha ka tegin inaad tidhaahdo allahuma acinii allah igu kaalme calaa dikrika xuskaada wa shukrika shukri wanaagaada inaan aan kugu shukriyooo nicmadii aad isiisay adduunyo ama aakhiro aan ka abaal keeno oona noqoni jasaar abaallaawo ah oo shukrika inaan kugu nicmooyinkaada aan ka shukriyo aan mahadiyo ilaah wax kalo igu kaalmaysaa wa xusni cibaadatika wa cibaadatika nabigu ma dhihin wa cibaadatika bas xusnu lcibaada waa shayga laga helo laba shay alikhlaas walmutaabaca alkhlaasu wاlmutaabaca labada hadaan laga helin cibaado wanaagsan ma ay jirto ilaahay inaad caabudo ood ku caabuddo shay asagu u jideeyey kitaabku cadeeyay sunnadu qaadaa dhigtay oo wada rasuul ah khayrulhadyi hadyi muxammadin almutaabaca la rabaa waxaan rasuul iyo rabbi sheegin hada iska waddo xusnu cibaada ma ah allahuma acinnii allah igu kalma calaa dikrika xuskaada wahada fadliga dikriga ka mid tahay wa shukrika inaan mahadiyoon oon nicmooyinkaada ilaahw aan kuu mahadiyo oo shukrigaas aan ku caabudo dhaaco la imaado shukri waa inaga soo marxuu ka dhacaa af iyo iyo adimba wa xusni cibaadatika iyo cibaada wanaag baa ilaah ku weydiistay igu kaalme cibaada wanaag igu kaalme waa cibaadada ilaahay dartii loola yimaado ikhlaas lagaa helo oo ilahay wejigiisa aad oola jeedo wabittaali adoo ilaahay oola jeedana nabi maxamed aad kaga dayanayso labada hadday weydo weydo xusni cibaada ma ay jirto rawa abu daauud biisnaadin صaxiix ducaadu qiimo badan allahuma acinnii calى dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik وcan abi hurata radi allahu tacalى canhu ana rasul ه sl slam qaal wayna soo maray xadiidka asaguna uu soo hormaray kan horeyn soo maray mucaad qaala nab wuxuu uhi idaa tashahada axadukum midkiin markuu atixiyaadsado falyastacid billaahi ilaah ha ka magan galo min arbacin afar afar arrimood afar musiibo iyo balaayo allaahuma innii acuudu bika min cadaabi jahannam ilaah waxaan kaa maangalay cadaabka naarta jahannamaan kaa maangalay wa min cadaabi alqabri xabaasha cadaabkeedaan kaa magangalay wa min fitnati almaxya nolosha fitnadeeda iyo magangalay walmamaati geerida fidnadeedaan kaa magangalo xilligaan dhimanayo ilaahu ha ifidnaynin inagoo soo sheegno shaydaanku laba xilibu aad iyo si ba'anoo daran u weeraraa bini aadamka waa xilligaad dhalanaysaas buruq soo tidhaade hooyada minkeeda ka soo baxday iyo xilligaad nafbaxaysago xilligaad adduunka ku soo biirto iyo xilligaad ka jaqaafinaysa adduunkeed ka jiidanayso labadaasu weerar baan qaadahaya weerar baan laxaysu qaadahaya intiiba ilahay ka maangashay ilaahay baa wax walba gacanta ku haye wamin shari fitnati اlmasiixi اdajaal waxaan kaloo ilaahu kaa magangalay fitnada masiixi dajaal sharkeeda sharkeeda maxaa yeelay wax walboo fitno ah oo fitno adduunyo ah ilaahay baa kaaga filan markaad cuskato laakiin midda musiibada ah waa fitno diinta kaa gasha fitno diinta kaa gasha idan cadaab اlqabri waa fitna diineed fitnat اlmaxyaa adduunya aakharaba waa noqotaa mamaadkuna waa fitna diineed ka horan haatna waa fitna diineed marka hawsha u cuslayd oo dhan nabig wuxuu ku dul wareejiyey afarta ducaba fitna diineed buu ka dhigay waa midda u daran maxaa addoonku hadduu sabro wax walba ku dhaco masaa'ib adduunyaah ku khasaari maayo laakiin meeshaad ku baabiyo waa marka diinta laga asiibo rawaahu wa can cali radi allahu rasuulka rasuulkale wuxuu idhaha qaama ila salaa salaadda markuu nabigu u istaagay ee uu tukanayo yakuunu wuxuu ahaan jiray min aakhiri maa yaquul waxa u dambeeyo uu yidhaahdo wuxuu ahaan jiray bayna atashahudi atixiyaadka inta ka dhaxaysay watasliimi salaamanaqsiga salaama naqsiga markuu soo dhow yahay atixiyaadka nabigu ugu dhammeeyo kelimooyinkuu gelin jiray waxaa kamid ah allahuma kfir lii allaw idhaaf maa qadamtu waxaan hormariyoo dunuub ah wmaa ahartu wixii aan dib mariya gadaal kala imid dembiga hore iyo kii dambaba allow ii dhaaf weeye wamaa asrartu wixaan hoos u sameeyey dembigaan hoos iyo sir u sameeyey wamaa aclantu wixii aan muujisteen bannaan iyo badheer ku sameeyey fagaaro wamaa asraftu wixii aan ku xadgudbay ee ku antaraaray wamaa anta aclamu bihi minii iyo dembiga aduu iigu ogaal badanta anugu halmaamayba aadamuhu maogtahay wax badan ba intay qulbaan yaysan ka warqabinba wamaa dembina allow ii dhaaf anta adugu aclamu mid ogaal baan tahay bi asaga mini aniga igu ogaal badanta dunuub adigo aad ogtoonaan ogeyn baaba jiraba waxa aduu dembi moodoy cind ka ajira anta almuqadimu allow adaaga hormariya oo addoonka baasiya oo darajooyin sare addoonka geeya wa anta almu'ahiru adaa dib u dhiga adaa shay soo hormariya adaa shay dib u dhiga asbaabbuuna shay walba leeyahay laa ilaaha anta allaaan adiga ka ayna ma lagu caabudo rawaahu muslim وcan caaشha radi allahu tacala canha qaalat kaana الnabi sal slam yukiru nabigu wuxuu kii badiyaa an yaquula inuu yidhahdo fii rukuuci rukuuciisa uu ku yidhaahdo wuu sujuudii iyo sujuudiisa subxaanaka allahuma rabbana wbixamdika allahuma اغfir lii subxaanaka allahuma rabbana allow nasahnaantaada wey allow hufnaantaada ceeb ka hufan tahay wabixamdika mahadaada lala qabo adoo mahadsan baad ilaahu ceebna ku hufan tahay oo ceebka salin tahay allaahuma kfir lii allow ii dembi dhaaf wax walba had maxaa ilaahay mahad buu kaa mudan yahay inaad ku mahadiso yuu kaa mudan yahay musiibo kastoo xataa kugu dhacda afar arrimood dartood baa ilahay inaad ugu mahadisa ay laasim tahay bacdusalaf baa sidaa odhan jiray musiibo adduunyada afar arrimood dartood baa ilaahay inaad ku mahadaysa ay laazim u tahay waa musiibo adduunyo kow adduunyadan musiibadan kugu dhacday hadda mid ka weyn allah aan kugu dhufanin baa ku mahadsan dheg baa lagu gooyey haddii caloosha lagaa soo ridi laha ka war far baa ku jabtay haddii biixda dheer lagaa jabin laha ka war ilmaha kaa dhintay intuba haddii lagaa qadi laha ka war oo macalwadaadda lagaa raaciyo adigana lagugu daro soo ilaahay ma awoodo musiiba adduunya hadda kugu dhacday ee intaa leeg mid ka weyn allah aan kugu asiibin baa mahadsan labo musiibada adduunye mid diineed allihii aan ka dhigin baa mahadsan ila musiibo adduunya kugu dhacday hadii diinta lagaa gala ka war musiibada adduunya kugu dhacday ilaahayga sabr kugu irsaaqay ee ka ajirsiiyey baa mahadsan afar musiibada adduunyada kugu dhacday allah ku waafajiyey inna lilaahi wa inna ilayhi raajicun baa mahadsan si walbaa laku mahadsan yahay marka waxaa weeye wa bixamdika mahaddaada anoo ku dheehan oo multamisan bixamdika mar walbay taagan tahay allahuma kfir lii muttafaqun calayh وcanha can caaisha radi allahu tacala canha ana rasul sal slm kaana yaquulu fii rukuuci wa sujuudii nabigu wuxuu ku odhan jiray sujuuddiisii rukuuciya subuuxun ilaahay waa kii nasahan ceeb ka hufan quduusun dahiran xumaanoo dhan laga dahiray ee la weynayey quduusku inuu yahay tansiih iyo inuu tacdiim ya labaduba waa lagu fasira culays ma laha rabu اlmalaa'ikati wاlruux malaa'igta rabbigeed ahaa iyo jibriil ruux jibriil ku fasir jibriil gooni baa loo sheegay maxaa yeelay lifadlihi cala اlmalaa'ikati اlmuqarabiin rawaahu muslim subuuxun quduusun rabu اlmalaa'ikati wاlruux saasuu odhan jiray an cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana rasul sal sm kaana qaala wuxuu hi suubanuhu faama rukuuc xadiiku qayb horuu lahaayo ibn cabaas nabigu wuxuu yidhi waxaa layga reebay inaan qur-aanka ku akhriyo fi rukuuci wاsujuud qur-aanku waa kalaam ullahi mucadam rukuucda iyo sujuudda oo khuduuc iyo tadalul uu ka muuqdo in la geliya lama rabo rasuulku wuxuu diiday in qur-aanka lagu akhriyo rukuuc iyo sujuud maxaa yeelay rukuucu waa cibaada alla lagu weynaynaya sujuuddu waa cibaada rabbi lagu weynaynaya waana xilliga addoonku alle ugu yahay laakiin maadaama qaab ay tahay adoonku uu dulinimo u muujinay rabbi u muujinayo qur-aankuna kalaamullahi almucadam uu yahay waa la kala shay walba oo qur-aankan lagu weynaynayo sharcigoona uusan si goonaa u weerarin waa loo daayaa soomaalidu kitaabka markuu halkaa yaallo ood agga lugaa ufayso lugaha ka leei laab lugaha kuleein waa quman yihiin kitaabka ha dhigin dhulkii kor saar waa quman yihiin nebi baa diiday rukuuciisu in qur-aan lagu ahriyo sujuudii rukuuciyaa ka qiimo badan xilligii ilaahay loogu dhowaa weeye ilaahayna la weynaynay laakiin maadaamay hoogasho tahay iyo khuduuc iyo tadallul ka muuqdo qur-aankuna kalaamu rabbi uu yahay waa la kala leexinaya tacdiim oaddu waxay isku maandhaafeen macallimiinta iyo dadku qur-aanka xambaarsan ha loo istaago ma bannaanta mise ma bannaana maxaad ka leedihi ya wadaadda waxay dheen waa bidco wadaadda waxay dheen mee waa okay boqolkiiba boqol kuwaasaan taageersan anugu ya kuwa hadda jooga maaha kuwa hadda jooga maxay khayr insha allah faama arukuuc intaasuu nabi marku wuxuu yidhi faama arukuuc soo maaha haddii qur-aan aan lasu ogolay in rukuuc lagu akhriyaysu nabi allow maxaan samaynaa faama arukuuc rukuuc sooma facadimuu fiihi rabba ilaahay ku weyneeya subxaana rabbiya alcadiim dhaha ama subuuxun quduusu rabu اlmalaa'ikati wاruux dhaha ama sujuud soo ma aha fajtahiduu ku dadaala fi ducaai alla bariga faqaminun iyo faqaminunba waa la akhriya faqaminun alla wuxuu yahay ama faqaminun waxaa dhowd aana u an yustajaaba lakum in laydinka aqbalo ducada ayada ah sujuudda ilaahay ku barya ku dadaala amaa rukuucda alla weyneeya rawaahu muslim wa can abi hurata radi allahu tacaala can ana rasul la sal slam ma maa yakuunu lcabdu min rabbi aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi xilligay ugu dhowdaa addoonku rabbigu inuu u dhowaado wahuwa saajid isagoo sujuudsan wey xilligaad addoonku ilaahay ugu dhow yahay ee addoonku alle u dhowaan addoonkaa dhowaanaya waa markaad sujuudsan tahay xilliguu ilaahay addoonkiisa ugu dhow yahayna waa ululayl akhiir xilligii ilaahay addoomihiisa ugu dhow yahay oo markuu rabbi soo dego samada soko u soo dego niska dambe habeenka hal min saa'ilin fa hal min daacin fa ujiibah hal min mustakfirin faakfira lah wey amaa addoommada rabbi ugu dhow yihiin oo markay sujuudsan yihiin waa xilligaad waa waa waad foorta ila ka fogaataa isleeda waad ugu dhowdahay mar walba ood allaada caabudo ood cibaadaysa badiso ood addoonnimo muujisaa rabbi ugu dhowdahay aqrabu ma yakuunu alcabdu min rabbihi xilliga uu addoonku ogu dhow yahay alla waxaa weye wahuwa saajidun xilliguu sujuudsan yahay faakhiru ducaa ducada badiya alla bariga iyo rabbi ku weyraxoo si fiican u barya wacanhu can abi hurayra radi allahu tacaala can halkan balan ku daraada ana rasul lah sal lay slam kaana yaquulu fii sujuudihi nabigu sujuuddiisa wuxuu jiray allahuma kfir lii ilaahu ii kullahu dembigii dhammaantay allahu ii nabigu dembigiisi waa loo dhaafay waxaa weeye afalaa akuunu cabdan shakuura wa addoonnimo adoo laguu nicmeeyo oo wax walba laguu sameeyey haddana waa inaad muujiso inaad addoon tahay rabbina uu boqorkaa yahay bes doqon faras looga dega ha noqon bay soomaaliya yidhaahdeen adigu lagu wanaajiyey laguma meel ha dhiganina isku hagaag garo abaalka laguu galay abaalgud weeye waa shukri afalaa akuunu cabdan shakuura allahuma اkfir lii danbii kulahu ilaahu dembigayga dhammaantii xumaantayda dhammaanteed ii dhaaf diqahu kiisa yar dembiga kiisa yar iyo wajillahu kiisa weyn wa awalahu kiisa hore dembiga hore wa aakhirahu kiisa dambe wa calaaniyatahu kaan muujiye bannaan aan ku sameeye iyo badhidhe iyo fagaare iyo wa sirahu kiisa qarsoone aan hoos u sameeye inta waa lagu ii dhaaf midka la muujistay midka la qarsaday dembiga hore kii dambe midka weyn iyo midka yar diqigu laba macnuu noqdaa qaliil iyo saqiirba waa noqdaa shayga yar inagu carabtu waxay kala yaqaanaan qaliil iyo saqiir inagu somalia haddaan maxaan dhahayno qaliil iyo saqiir ma kala saari kartaan soomaaliguna waa afgaroc wey wax o dhan yaryariin bayna ka noqon waxweyn iyo wax yar yartan baa taagnanaysa cinda alcarab qaliil iyo sahiir baa kala jira qaliil waxaa ka soo horjeeda kaiir sahiirna waxaa ka waxaan dhahaynaa sahiiru mid jumbur yar iyo kabiiru mid jumbur weyn laakiin yari unbay ku soo lalaabanaysa diqahu labada macnaha kugu jira dembiga fara badan diqahu yar ama dembiga qarada yar iyo wajilow dembiga badan ama weyn baa kugu jira labadaa jilligu karo iyo cadamo waa wataa diqiguna wuxuu wataa qilo iyo siqar buu wataa labada macnuu wataa rawaahu muslim wallahu subxaana wa tacala aclam